bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah ama bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii aclaamu sunati almanshuura lictiqaadi daa'ifati naajiyati almansuura oo sheekh xaafid bin axmed alxakami uu lahaa waxaan soo gaarnay rukniga afaraad ee arkaantii iimaanka ka mid ah waa in rusushii la rumeeyo su-aasha toddoba iyo siddeetanaad shiikhu wuxuu leeyahay maa daliilu liimaani birusul muxuu yahay daliilka ku tusinaya in rusushii alle la rumeeyo adilatuhu kathiiratu min alkitaabi wasunna ay jawaabtu tahay adilada ku tusinaysa in rusushii la rumeeyo waa ay badan tahay oo kitaabka iyo sunnada kusoo aroortay intaanan adilada bilaabin rususha waxyar inaan ka hadalno iyaa munaasab ah rasuul waxay yidhahdaan culummadu waa midka sharci loo soo waxyooday alla agtiis looga waxyooday si uu dadkii u gaarsiiyo culamada qaarna waxay yidhaahdaan nebi iyo rasuul waxaa lagu kala duwaa rasuulku waa midka loo waxyooday sharci cusub nebiguna waa mid lala soo diray inuu sharcigii kii ka horreeyey uu macnaha taqriiriyo oo dadka ugu yeero sheekh mucallim wuxuu leeyahay nebi aan la dirin ma jiro laakiin diridda baa kala duwan oo diridda rasuulku waa dirid xoog leh oo laga dalbay inuu maaragtay aada ugu dadaalo dadka inuu waxgaarsiiyo marka wuxuu leeyahay annabiyu lam yu'mar bitajarudi liltabliiqi waljiddi fiih nebiga lama farin buu leeyahay inuu si fiican ugu tajarudo gaarsiintii dadka wax la gaarsiinayay inuu aada ugu dadaalo oo macnaha wax kaloo dhan iska dhaafo ee uu ka shaqeeyo maaragtay risaaladii saas laguma kalifin isaga qowmkiisi baan saas loogu dirin walaa gayrihi aan loo dirin ee waxaa la faraa buu leeya inamaa yu'maru bimaa tayasara lahu wixii uun u fududaado unbaa la faraa oo min alamri bilmacruuf wannahyi can munkar ah in dadka macruufka la faro munkarkiina laga reebo dadkiisii iyo dariskiisii iyo dadka wax ka maqlaaya iyo marka qofkii ay soo gaarto in maaragtay nebi uu jiro oo alla nebi soo diray xaalkiisu ka duunaan maayo qofka ay soo gaartay in rasuul lasoo diray oo xujadu ay ku qumaysaa mid kasta qof walba ku qumaysaa sheikhu su-aashu weydiiyey waxay ahayd rususha in la rumeeyo daliilka kutusina muxuu yahay adiladu way badan tahay oo jawaabtu oo kitaabkii sunnada kusoo aroortay minha waxaa kamid a ah adiladaas qowluhu tacala alla qowlkiisa uu yiri ina aladiina yakfuruuna billahi wa rasulih wayuriiduuna an yufariquu bayna allahi wa rasulih wayaquuluuna numinu bibacdi wanakfuru bibacd wayuriiduuna an ytakhiduu bayna dalika sabiila ulaaika hum lkaafiruuna xaqa waatadna lilkaafiriina cadaaba muhiina ahlucilmigu markay fasirayeen aayaddan waxay leeyihiin waxay ka hadlaysaa waa yahuudi iyo nasaaradii alle iyo rusushiisii bay kala geeyeen waxay ku kala geeyeen rumayntii oo maaragtay rusushii qaarkood bay beeninayaan oo aanay rumaynaynin in aladiina yakfuruuna billahi wa rasulih kuwa alle iyo rusushiisa ku gaalooba wayuriiduuna doonaya an yufariquu bayna allahi wa rasulih inay alle iyo rasuul kala geeyaan xagga rumaynta ay ku kala geeyaan wayaquuluuna leh numinu bibacdin rususha qaarkeed baan rumaynaynaa nakfuru bibacdin qaarna waan ku gaaloobaynaa wa wayuriiduuna doonaaya an yattakhiduu bayna dalika sabiila labadaa inta udhexaysa bay wadda inay ka jeexdaan rabaan ee ariiq la maro ulaaika kuwaas alla waa u xukumay wuxuu yidhi hum alkaafiruuna xaqaa waa kuwa gaalada ah ee dhab ahaan gaalow ah waxay ku gaaloobeen kuwii ay sheeganayeen inay rumeeyaan maxaa yeelay nebiga rumayntiisu sharci noqon mayso haddii maaragtay ambiyada qaarkood la diidayo haddii dad muminiina ay yihiin oo alla dartiis macnaa u rumeeyey oo rasuul alla soo diray weye darteed u rumeeyey kii lamid ahaana way rumayn lahaayeen oo nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyhi oo ka xuja xoog badan oo ka daliil cad ambiyada ka horreysay oo mucjisooyin ka waaweyn la siiyey wax aan loo rumeyneyn maxay tahay oo kuwii horena waa rumeynana la leeyahay marka macnaha allah soo diray keliya loo rumeyn meyne wax kalaa maarata ku jira meesha sidaa darteed ulaaika hum lkaafiruuna xaqa ya uu yiri saasay ku xukuman yihiin waactadnaa lilkaafiriina cadaaban muhiina gaaladiina waxaan u diyaarinay cadaab dulleeya sidii ay u ihaaneysteen rusushii ay ku gaaloobeen ya wuxuu u diyaariyey cadaab dulleeya qofkii nebi ambiyada kamida ku gaaloobaa ambiyadoo dhan buu ku gaaloobay waladiina aamanuu billahi warusulih kuwa alle iyo rusushiisa rumeeyey waxaa laga hadlayaa hadda ummadii nabi maxamed sala alla alay slam wladiina aamanuu bilahi warasulih kuwa alle iyo rusushiisa rumeeyey walam yufariquu bayna axadi minhum oo wax iyaga kamid aan kala geynin rumaynta aan ku kala geynin oo kulligood wada rumeeyey ulaaika sawfa yuutiihim ujuurahum alla wuxuu siin doonaa thawaabkooday ajarkoodu siin doonaa maadaama ay rumeeyaan alle iyo rusushiisii ay rumeeyeen su-aasha sideed iyo sideetanaad maa macna aliimaani birusul buu yiri sheikhu rususha in la rumeeyaa macnaheedu maxay tahay rumaynta rususha la rumaynaayo macnaheedu muxuu yahay jawaabtu waxay tahay huwa tasdiiqu اljaazimu bana allaha tacaala bacثa fi kuli ummatin rasuula bacثa fi kuli ummatin rasuula minhum yadcuuhum ila cibaadati اllahi waxdah walkufri bima yucbadu min dunih waa rumayn go-an oo la rumeeyo in alle uu ummad walba ummad kasta uu ka soo saaray rasuul ayaga ka mid ah oo ugu yeeraaya inay keligii caabudaan alla keligii inay caabudaan ugu yeeraaya kuna kufriyaan waxa alla sokadiis la caabudayo wa ana jamiicahum waana in si ah, yani adag oo go-aan loo rumeeyo in dhammaan rususha alleh saadiquuna ay runlowyaal yihiin oo waxa ay sheegayaan ay ka run sheegayaan baaruuna baariyaal ay yihiin raashiduuna kuwo hanuunsan inay yihiin kiraamun kuwo maaratay sharaf badan inay yihiin bararatun baariyaal inay yihiin adqiyaau alla ka cabsada umanaau la aamino oo aan khiyaano shaqo ku lahayn hudaatun kuwa dadka hanuuniya muhtaduuna iyaguna hanuunsan wa fi lbaraahini aldaahirati walaayaati albaahirati min rabbihim muayaduun xujooyin muuqda iyo mucjizooyin maaragtay xoog leh oo alle xaggiis ka yimid yaana lagu xoojiyo alle uu ku xoojiyey wa annahum sidoo kale waa rumayn la rumeeyo rumayn go-an oo la rumeeyo in rusushii ballaquu ay dadki gaarsiiyeen jamiica maa arsalahum allahu bihi wixii lala soo diray dhammaan inay gaarsiiyeenoo lam yaktumuu aanay wax qarin walam yuqayiruu waxna bedelin walam yaziiduu fiihi min cindi anfusihim yani iyaguna nafsad ahaantooda aanay wax ugu darin xarfan hal xarfna kuma aanay darin walam yanqusuu xarafna kama nuqsaamin fahal cala arusuli ila albalaaqu lmubiin rususha ma waxaa saaran oo lagu leeyahay oo ku waajiba waxaan ahayn gaarsiin dadkii la gaarsiiyo almubiin ee cad wa anahum sidoo kale rumaynta rususha rumaynayaa macnaheedu wuxuu yahay rumayn go an annahum ayagu rusushii kullahum dhammaantood cala alxaqi almubiini xaqi caddaa inay ku sugan yihiin wa ana allaha tacaala itakhada ibraahima khaliilaa in alle uu ibraahiim ka yeeshay mid aada loo jecel yahay khulladu waa maxabadii meeshii ugu dambeysay waa rususha alle waa uu jecelyahay dhammaantood laakiin ibraahim iyo maxamed yuu si gaara usii doortay oo uu macnaha jacayl aada uu jecel yahay kaasaa khaliil la yidhaahdaa ah, wuxuu yihi rasuulku sal ll ly slam abrow ilaa kulli khaliilin min khullatihi mid kastoo maaragtay wadaay iyo saaxiib aada saaxiib looleeyahay laga laga dhigto beri baan uga ahay khulladiisi walow kuntu mutakhidan khaliilan haddii aan mid wadaay aho aada loo jecel yahay aan samaysan lahaa latakhadtu min abni abi quxaafata khaliilan abubakar baan khaliil ka dhigan lahaa oo isagaa mudan waina saaxibakum khaliilullahi caza wajalla saaxiibkiin rasuulku sal sl naftiisuu ka wadaa waa khaliilkii alle waa mid aada alle uu u jecel yahay sida ibraahimba alle uu aada ugu jeclaha watakhada maxameda sal slm khaliila maxamedna sidoo kale al khaliil buu ka dhigtay wa kalama muusa takliima muusena alla waa u la hadlay hadal buu la hadlay waa wax lagu fadila isaga wa rafaca idriisa makaanan caliya marka waxaaso dhan waa inaan si ay yihiin u rumaynaa oo rumeyn go-aan aan rumayna laga sheegay rususha waa inaan rumaynaa warafaca idriisa makaanan caliya idriisna meel saraya alla uu u qaaday xadiiska saxiixa ahaa waxaa ku jiray in rasuulka sal slam uu nabiyullaahi idriis uu maaragtay maray habeenkii la dheelmiyey rasuulka sal slam isagoo samada afraad jooga nabiyullaahi idriis ibnu cabaas isaga waxaa laga wariy inuu yidhi waxaa loo qaaday samada lixaad baa loo qaaday mujaahid wuxuu leeyahay samada afraad baa loo qaaday marka laakiin ibnu cabaas wuxuu leey marka samada lixaad loo qaaday kadib uu sama halkaasu ku dhintay yani adduunka waxaa laga qaaday isagoo nool wa anna ciisa cabdullaahi wa rasuuluh waxaa kaloo maaragtay la rumaynayaa rumayn go-an in nabiyullaahi ciisa uu yahay addoonkii alleh wa rasuuluhu iyo rasuul alle uu soo dirsaday wa kelimatuhu macnaha ma gaarsiisna in macbuud laga dhigto oo rabbi laga dhigto ee waa addoon alleh iyo rasuulkiis iyo wa kelimatuhu waa kelimad oo alqaaha ilaa maryama oo maryama macnaha u riday yani kun baa la yiri ciisa ahow baa la yiri fakaana wuu ahaaday sida maaratay salafka qaarkood ay yihaahdeen laysat ilkalimatu saarat ciisa kelimadu ciise isma bedelin lakin ciisa saara bilkalima ciise waxaa lagu abuuray kelmad baa lagu abuuray kun baa la yiri mogta fakaana wuu ahaaday marka wa ruuxun minhu waana ruux alla xaggiiska ahaatay ee lala soo diray malakul maryamo yuu macnaha ku afuufay jibriil ruuxdiisi buu ku afuufay ruuxda jibriilna waa makhluuq marka ciise waxaa laga abuuray ruux baa laga abuuray ruuxdaasoo iyadoo makhluuq ah waxaa loogu tiiriyey alle oo ruuxullaahi loo leeyahay ama maalan ruuxun minhu loo leeyahay waa sharfid la sharfaayo sida aayadda ay lahayd haadihi naaqat ullah yuu nabiyullaahi saalix uu leeyahay tani waa hashii alle marka ma aha inay tilmaan alle ay tahay marka ama naaqadu ay juz alle ka mid ay tahay ee waa la sharfay an ahira beytiya liaa'ifiina beytkeyga u ahira aaifiinta beytkeyga buu leeyahay alle beytkii marka alle saa isu nisbeeyey sidoo kale waa sharfid ee wax kale ma ah wa ana allaha sidoo kale waxaa maaragtay rumayn go-aan la rumaynayaa in alle fadala bacdahum rususha qaarkood uu ka fadilay oo ka saramariyey calaa bacdin qaar kale wa rafaca bacdahum darajaat qaarkoodna darajaad buu kor ugu qaaday alle oo maxamed oo kale sala allahu aley wasalam su-aasha sagaal iyo siddeetanaad sheikhu wuxuu leeyahay hal itafaqat dacwat rusuli fii maa yaamuruuna bihi wa yanhuuna canhu dacwada rusushu ay dadka ugu baaqaayeen ma isku waafaqsanayd waxa fii maa yaamuruuna bihi wa canhu waxay dadka farayaan oo ay ka reebayaan ma isku waafaqsanayd wuxuu leeyahay itafaqat dacwatuhum rusushii dacwadoodu way isku waafaqsanayd min awalihim kii ugu horey laga soo bilaabo ilaa aakhirihim laga soo gaaro maxay isku waafaqsanayd calaa asli alcibaadati wa asaasiha asalka cibaadada iyo asaaskeeda wahuwa tawxiid waana in alle la keli yeelo bian yufrad allahu tacaala bijamiici anwaaci alcibaada in alle lagu keli yeelo dhammaan noocyadii cibaadada ictiqaadan wa qowlan wa camala rumayn la rumaynayo qalbiga laga rumaynayo hadal lagu hadlaayo iyo fulin la fulinayo camal ahaan loo samaynayo oo yukfara lagu gaaloobo bikulli maa yucbadu min duunih dhammaan waxa alla sokayiis la caabudo in alla cibaadadii lagu keli yeelo laguna gaaloobo waxa alla sokadiis la caabudo wa ama alfuruudu almutacabadu biha waajibaadka laysku maaratay adoonsaday faqad yufradu calaa haaulaai rususha qaarkood waxaa dhici karta in lagu waajibeeyo min asalaati salaad xaggeed wasawmi sawm xaggiisa iyo wanaxwiha wixii lamida maa laa yufradu cala alaakhariin waxaan lagu waajibinayn kuwo kale wayuxaramu calaa haaulaai in qaarkood laga xarimo maa yuxalu lilaakhariin wax loo maaragtay loo xalaaleeyey eh, kuwo kale imtixaanan waa imtixaanan las imtixaanaayo oo min allahi tacala alla xaggiisa ka ahaatay liyabluwakum dadow in aladiina imtixaano ayukum kiine axsanu camala camal ahaan wanaagsan oo camalkiisa wanaajiya intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين